bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin wbacd suuratu cama waa juska soddonaad suuradda ugu horeysa ee cashirkeennu ka bilaaban doono haddii alla yidhaahdo caawa suuratu cama waxay soo degtay xilligii nabigu maka joogay salى اllahu alيyh alih wasalam ijmaacan culimmada muslimiinta iyo a'immatu tafsiir waa isku raacsan yihiin in ku dhufata carabka oo tiraada ama qorta waa makiya iyo qaybo ka mid oo soo guuriyey ijmaac inay tahay culimmada isku raaceen sida ibnu catiya ibnuuljawsi shawkaani ibni caashuur iyo kayrkoodba marka waa suura makiya ijmaacan suuratu cama dhammaanteed maadaama makiya ay tahay wax mansuukha ma laha dhammaan ayaadaheedu muxkama weeye mansuukha maaha qowl shaada waxaa jira odhanaya laabihiina fiiha axqaaban aayaddaasaa mansuukha ah laakiin waa qowl shaadahoo khaldan oo loo sheego in dadka laga looga digo lagu baraarujiyo oo keliya waa suuradda siddeetanaad markii faataxo laga soo tiriyo hoos loo soo wado suuradda siddeetanaad weeye waana afartan aayadood waxay ka kooban tahay afartan aayadood suuratu cama ma jira wax sugan oo fadaa'il khaas ah u samaynaya waxa xaadiida oo nabiga ka sugan sala allahu calayh alih wasalam oo suuratu camma fadli gaar aho iyo wax gaaroo loo akhristo oo ay leedahay sheegaya guud ahaan fadliga qur-aanka la akhristay ka mid tahay haddii si uun gaar loo sheego laba arrimood baa gaar loogu sheegay ama laba munaasabadood baa suwar gaar loo xusay ay ka mid ahayd mid waxay ahayd nabiga sala allahu alayh ali wasalam maalin su-aal la weydiiyey oo ahayd ciraa kugu soo degdegto madaxaagii waa caddaadayo ciraa ku boobtay dhafooradiiyo dhabannadee maxaa kugu dhacay la yidhi suuradaha uu yidhi ciro iga keeneen bay ka mid ahayd riwaayadka qaarkoodna waa soo gaabiyeen shayabatnii huudun wa akhawaatuhaa riwaaya imaamu tirmidi iyo kayrkii ay warinayaan min xadiidi ibni cabaasin can abi bakrin sidiiqna suwarka nabigu uu tiriyey sala allahu alay wasalam waxaa ka mid ahaa huud alwaaqica wاlmursalaat cama yatasaa'aluun iyo ida shamsi ku wirat suuradahaas oo qiyaamadii iyo adduunkan kharaabkiisii iyo xisaabtankii iyo janniya naar ka sheekaynaya walwalkiiyo fikirkiiyo murugaday igu beereen baa cirada igu soo dedeystay dabcan dee qofku hadduu aada u fikiro aada u murugoodo aada u fikiro cirada way soo degdegtaa walidaalika ilaahay qiyaamada markuu tilmaamaya yidhi yowman yajcalu lwildaana shiiba ilmihii yaryaraabaa musiibada taalla markay arkaan iyo naxdinta iyo walwalka iyo fikirkaa madaxu wada caddaanaya marka labaadee la sheegay waa xadiidkii ibnu mascuud ee abu daawuud iyo axmed iyo kayrkood wariyeen markii uu ka hadlayey nin salaada dheereeyey buu la hadlayey oo uu yidhi jamaacada markaad tukanaysa sidan looma dheereeyo waxaan garanayaa suuradihii isla midka ahaa isu dhigmayee nabigu ku aqrihi jiray baan garan sala allahu caleyh alih wasalam dhowr dhowr suuradood oo isku qabanayay iyuu suuraddan ku soo daray intaa waxaan ahayn axaadiis badan oo beenah oon sal iyo raad toona lahayn aqlabkeeda asalkeeduna marwiyaad iyo akhbaar shiica ah baa fadli badan u sheega qaar waxay leeyihiin qofkii aqriya xifdiya qaar waxay leeyihiin qofkii joogto ka dhiga xisaabta qiyaamada in salaad la tukaduu taagnaanayaa qaar baa odhanaya waa been qaar waxay odhanayaan xisaabta qiyaamada inta suurad qoran la akhriyaayuu taagnaanaya iyana waa been qofkii akhriya toddobada samo korkoodaa ilaahay subxaana wa tacaala asiirullaahi fi lard maxbuus ilaahay jannaadkiisii laga hayoo dhulka ku xayiran baa laga dhigay isna been weeye waxaasoo dhan qofkii akhriyaay biyo caqabow oo sharaabka jannada oo baaridaa la waraabinaya waxaasoo dhan waxaan saliya raatoona lahayn waay wax gaara ah oo suuratu camma fadligaasay leedahay iyo waxaasaa loo akhristaa oo sugan ma jiro annaga waagar waxaan soo gaarnay qofka la asmaynaya la habaarayo suuradaha lagu akhriyay ka mid ahaan jirta ma aqaana meel laga keenay suuradaha ancaam iyo suuratu raxmaan oo fabiayida laga booday oo dhammaanteed iyo aayadaha la ysku taxay iyo suuratu cama iyo camuu ku akhriyey baa la dhihi jira meela keena garan maaye qur-aankaa fadliga iyo ajirka qofkii akhriya leeyahay bay ka mid tahay taasi waa wixii fadligaah soo degitaankeeda gormay soo degtay iyo sabab gaara ma lahayd sabab gaar ah oo ansaxay ma jiro allaahumma laba athar baa la wariyaa midna xasan albasri baa laga wariyaayo goortii nabiga la soo diray sala allahu calayh wasalam bay su'aalo badan qoraysh ka keentay markaasay aayaddu cama yatasaahaluuna soo degtay suuraddan erey sidaas oo kaleetaana cabdulaahi bnu cabbaas baa laga wariyaa asaaniiddoodana waxbaa ku jira laakiin waxbay tilmaamayaanoo aara aharka ibni iyo xasan ilbasri laga warinayo in xilligii nabiga lasoo diray qaybihii hore ee bicada iyo risaalada nabig alay slm qur-aankii soo degay ay ka mid ahayd bay tilmaamayaan goormay soo degtay iyadoo makiyaa marka la yidhaahdana labada ahar waxaa laga fahmi karaa inay suuradihii hore ee soo degay ka mid ahayd ilaan su-aasha iyo hadalkuba markii lasoo dirayba way bilaabatay culammada qaar waxaa jira yidhi suwarka makigaah suuradihii ugu dembeeyey bay ka mid ahayd ilaa qaarkood ay gaarsiiyeen markay maantoo kale soo degtay ayuu berri subax oo kale nebigu hijrooday berri subax oo kale ayuu nebigu hijrooday sida ibnu salaama uu leeyahay kitaabkiisa annaasikh waalmansuukh asakhaawina jamaalu intuu soo guuriyey isagoon u tiirinin buu saasoo kale tilmaamayaa asakhaawi waa culimmadii qarnigii sagaalaad qayb ka mida iyo qarnigii tobnaad ahaa ibnu salaamana waa culimmadii qarnigii afraad aakhirkiisii iyo horraantii qarnigii shanaad ahaa wax badanoo aathaaroo isnaadiyeen ay ku saleeyeenna ma jirin laakiin labadaa qowl baa jira ma suwarka makigae u horreeyee soo degay ka mid ahayd mise kuwii u dembeeyey ka mid ahayd labadaasi way jiraan macnaha aayaddana qayb bay saamayn ku yeelan karaan aan toos ahayn oo laakiin ku dhowaan karta intaasi culimmadu waxay u badan yihiin waxaa ka horraysay iyada suurad ahaan suurat almacaarij saala saa'ilun bicadaabin waaqic iyada gadaasheedna waxaa ka dambaysay wannaasicaati qarqan oo suuradda ku xigta ah intaasina waa jumlada ku saabsan soo degitaankeeda magacyada suuraddu kutubta iyo masaaxiifta magaca ugu badan suuratu naba weeye qur-aanka dhammaantii waxay yidhaahdeen ereygan annaba oo alif iyo laam wata halkan keliyuu kaga jiraa saa darteed baa magaca loogu doortay waxaa sugan inay culimmada qaar saxaabadu dhihi jireen suuratu camma suuratu camma la yidhaahdana magac loo yaqaanee labaad weeye magaca saddexaad ee xadiidka abuubakar aan soo sheegnay ibnu iyana camma yatasaa'aluuna waay culimmada mufasiriinta qaarkood suuratu tasaa'ul bay yidhaahdaan suuraddii isweydiinta ku bilaabanaysay qaarna waxay dhahaan suuratu almucsiraat wa anzalnaa min almucsiraati maan tajaajan intaa waxaad ka baratay suwar badan baa la mid oo magacoodu culimmadu qoloba magac ku sheegaan magaca suwarku dhammaantood magacyaa nabigu bixiyey ma aha sala allah alay wasalam wa magacun erayay ku caanqaa noqoto laga soo saaray saas darteed baa ijtihaadaadka culimmadu kala duwanaadeen markaa kutubta tafaasiirta akhriyaysa hadda masaaxiifta lafteeda kala duwan suurad laba magac u kala qoran tahay baad arkaysaa oo labada musxaf waa iska asmaadu ijtihaadi weeye waxay suuraddu ka koobnaydna xab kama bedelayso marka suuradda ilaa shantaa magac ayay sheegaan kutubta mufasiriinta iyo magacyadeedu wax axkaam ah oo gaaroo suuraddan suura makiya weeyoo si guud ahaaneed lagu sheegay ma jiro laakiin alfaadda qur-aanka waxyaabaa cajiibka qur-aanka waxaa ka mid a suurad walba oo qur-aan ah ereye u gaaraa jiroon qur-aanka kale ku jirin ereye u gaara oo sida ay igu jiraan qur-aan kale aan ku jirin baa jira waxa axkaamoo badan faa'iidayn maayaan laakiin iska mabaaxid iyo macaani luqa ahaana weeye oo hadda waxbayada ku dheeraan mayno wakhtigeennu ma saamaxayo suuradda guud ahaan waxa ay ka hadlaysaay waa aliimaanu billaahi walyowmi alaakhir inta ugu badan waxay ka hadlaysaa aliimaanu bilyowmi alaakhir qiyaamada dhicitaankeeda dadka la xisaabtankooda jannada iyo naarta la gelayo bilowgeeduna saasuu ku bilaabanayaa qiyaamada laga sheekaynayo dhammaadkeedana wuxuu ku dhammaanayaa wixii dadka looga digayey iyo intii diidanayd ee aayaddu ku bilaabatay oo naarta ku jirta marka isweydiintooda lagu bilaabo maxaa qur-aan maxaa suuradda ugu dambeeya wayaquulu alkaafiru yaa layta lii kuntu turaaba alla maxaan ciid u noqon waayey buu cadaabka dhexdiisa ka dhihi doonaa marka suuradda mowduuceeda asaasigiihii aliimaanu bilyowmi alaakhir wey inta u dhaxaysaay waxaa lagu lamaanayn doonaa wax aabmarna aayaad ilaahay ahoo ilaahay in lagu rumeeyo awooddiisa lagu garanayo marna nicam ilaahay ah oo ugu nicmeeyey dadkan iyo aadamahan iyo mukallafiinta oo in lagu shukriyo mudan oo sagaal ah baa hordhaca aayadda aayadaha hore marka la dhaafo baa sagaalkooda la isdibdhigi doonaa daba dhigi doonaa waana inta cashirkeenna caawa ku saabsanaan doono marna qudrada ilaahay tusaya marna nicmo ilaahay oo shukri mudan ah intaa weeye iyo bilowgu aayadda suuraddu haddaba ilahi subxana wataala wuxuu ku bilaabayaa su-aashay dadku isweydiinayeen cama yatasaa'aluuna maxay isweydiinayaan oo isla dhex wareegayaan oo ay hadal hayaan waa su'aal uu ilaahay jawaabteeda ina siiyey weeye dadkan la leehay yatasaa'aluuna damiirkani yuu u noqonayaa magaalada keliyuu ku laga hadlayaa mise gaal iyo muslimba waa laga hadlayaa qaybaha dambe ee jawaabta haddii aad eegto dad gaalaha laga hadlayaa oo waxay isweydiinayaan diidan cama yatasaa'aluuna maxay isweydiinayaan oo isla dhexmarayaan oo ay hadal hayaan isweydiintaasi laba noocba way soo gelaysaa inay afka iska weydiiyaan iyo qofku isaga inay madaxiisiya ku noqnoqoto isagu isweydiiyo isagoo keligii ah inuu su-aalaha ku soo noqdaan oo tan ma dhici kartaa say ku dhici kartaa maxaa laga wadaa qofkuna inta uunan hadlin inta badan waxa uu raba inuu yidhaahdo maskaxdiiyo maankuu ku wareejiyaa uu soo qaabeeyaa marka uu soo qaabeeyo yuu bannaanka keenaa wax kastoo rabta inaad tidhaahdo marka hore waa ka soo fikirtaa maskaxdaada way isku soo duudaa markaa kadib baa dadku say u gartaan waxaad leedahay waxaad soo diyaarisay baad soo gudbisaa marar badan baa laga yaabaa qofka adigoo keliga ah wax kugu soo noqnoqdaan ad wax isweydiiso su-aal ka keento ama aad shakisan tahay ama saad uga doodi lahaydba aad isku adaadinayso markaad rabto inaad garranteed doodo marka hore keligaabaa lasoo garramaa sowmaa qur-aan baa soo degay nabi baa la soo diray qowm waxaa lasoo loo soo diray intooda badani allah rumaysan jiritaankiisa kownkan iyo adduunyadan ku xeeran isagu inuu abuurayna rumaysan laakiin laba arrimood ay mushkiladoodu tahay asaas ahaan midda koobaadi ilaahaynu isagu adduunka maamulo wax walbana gacanta ku haya waa ognahay laakiin kamay garowsanayn isaga keligii in la caabuday inay tahay kama garowsanayn midda labaadna adduunyada nolosha nolol baa ka dambaysana kamaanay garowsanayn siday u badan yihiin markii nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam ee waxyiguu soo degay ee aayado badan yimaadeen ee dood iyo garnaqsi la keenay ee wax badan lagula dooday labay u qaybsameen qolyo diidey oo been weeye yidhi iyo qolyo shakiyey waxaan amur run noqdaaba oo hadday yidhaahdaan ma jirana yidhi ma hubna inuu jiro iyo ma hubna inuusan jirin midnaba kuwii baa ilaahay ka sheekeynayaa haddana si kaleay ku kala duwanaadeenoo kuwa dantooda iska raacday iyo kuwa dood iyo muran la soo istaagay olesey ku dhici kartaa ma annagaana la soo saari karaa war qof dhintay oo ciidda kala raacay see loo keenayaa muran keenay iyagii dhexdoodii inay doodaan ay murmaan baa dhacday saa haddaad dhahdo socon mayso waa kiisaa la yidhi taa maxaa la dhihi xaajadii sidaa ahayd buu ilaahay ka warbixinayaa wuxuu yidhi cama yatasaa'aluuna maxay isweydiinayaan oo waxay isla dhexmarayaanay la wareegayaane ay disdidiidan yihiin muxuu yahay anin nabai khabarkii iyo xogtii bay isweydiinayaan alcadiimi ee weynaa khabarkii weynaa oo dunida jiritaankeedana saamaynta ku lahaa wixii la sameeyey xisaabtankiisuuna daba socday aadamuhu waxa ugu khatar badan ee ku yimaada iyo culayska ugu badan ee la kulmana ahaa halka wax walba lagu kala saari doono ah laguna abaadi doona wixii laga dhaxlo caninnaba'i khabarkii iyo xogtii bay isweyddiinayaan alcadiimi ee weynayd waxaa loo jeedaa sida saxda ah qiyaamadaa loo jeedaa waayo waxa soo socdae laga sheekaynayaba waa qiyaamada waa jiraa qowl odhanaya qur-aankaa loo jeedaa inay isweyddiiyeen way jirtaa iskuna khilaafeen laakiin qaybta dambe qur-aanka lagama sheekaynayee qiyaamadaa laga sheekaynaya iyo dunidan kharaabkeeda iyo baaba'eeda aladii khabarkii bay isweydiinayaan hum iyagu fiihi mukhtalifuuna ay isu khilaafsanaayeen oy ku kala aragti duwanaayeen isku maandhaafsanaayeen kala kala mowqif duwanaayeen oo isku aragti iyo isku falcelis midna ayna ka ahayn say isuu khilaafeen ilaahay mar wuxuu yidhi waidaa uu sheegayoo uu faahfaahiyey qur-aanka aayado kale waidaa qiila ina wacd allaahi xaqun والsaacaةu laa rayba fiiha qultum ma nadrii ma الsaacaة in nadunu ilaa danna wamaa naxnu bimustayqiniin qolada waa qoladii shakisanayd haddii la yidhaahdo ilaahay ballantuu qaaday iyo qiyaamadu waa ballantiisu waa sax qiyaamadana shaki kuma jira inay iman haddii lagu yidhaahdo waxaad dhahaysaan qultum waxaad tidhahdeen maa nadrii ma الsaacaة annagu qiyaamo waxay tahay hor kama garanayno in nadunu ilaa dannan waxaanu sheegayna waa uun mala annaga aan malaynay wamaa naxnu bimustayqiniin waxaan hubnana ma jiro way jirtaa iyo ma jirtee waxaan sheegaynoo dhan wax weyn oon hubno oon wax ku salaynay ma jiraan qowm shakisan waay oo qoladaasi wamaa naxnu bimustayqiniin iyagaaba yidhiba waxba ma hubno qolo kalena waxaa laga sheegay ilaahay wuu sheego wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen in hiya ilaa xayaatuna addunya namuutu wanaxyaa wamaa yuhlikunaa ila adahru mid kale waxay ahayd wamaa naxnu bimabcuuiin nalama soo saarayo wax qiyaamaa iyo wax soo saaritaana oo nala soo saaraya ma jiraan maxay u yidhaahdeen laba qolaasaa tidhi sida qur-aanku tilmaamay qolo ilaahay wax dilaa jiraba iyo jiritaan ilaahayba ma rumaysnaoo dahriyiin weeye wamaa yuhlikunaa ila adahru bay iyagu leeyihiinba zamanka wareegaya maalinta habeenka wareegayaad iska dhimatay maahane ilaah duni maamulo oo wax dilaba ma jiro saas darteed yaabana soo saari waxna dilayoo ma jiray waxna abuuray midna qolya halkaasay taagan yihiin qolana waxay leeyihiin saas ma aha ilaah wuu jira wuuna abuuray dhimashadana isagaa haya laakiin waxaan dhici karin dad waa hore dhintay oo ciid iyo dhagax kala raacay oo dabaylihii iyo duufaanadu qaadeen aidaa kunaa cidaama warufaata ainaa lamabcuuuun ainaa lamabcuuuuna khalqan jadiida laba jeer baa fi suurati اlisraa lagu sheegay ma annagoo ciid noqono adaa kunaa turaaban haddaan ciid noqonno haddaan noqonno cidaaman warufaatan lafa iyo burbur waxaa ka dhaadhicila waad dhimatay ciiddaa ku cuntay ciiddaad kala raacday haddana waa lagu soo celin ma dhici karta ileyh waa ciid kala raacisay la soo celin hadalkaa muxuu ku salaysan yahay anoo waa hore dhintay oo ciidda kala raacday cid awoodda inay isukay uruuriso isukay hesho ma jirto halkaa waxay ka masaladu ku salaysan tahay marka yaa awooda yaa awooddaas iyo karaankaa leh yaa aqoontaa iyo xogtaa haya wax kastoo iga mid aho midbaciid iyo dabayl raacay meesha uu jiray yaa ogoo ka soo celini yaa qudradiiyo awoodda lahoo dib marka u ururiyo anigii iga soo dhigi ma dhici karto ilaa iyo hadda dooda taagan aakhara way jirtaa waa la isa soo noolayn intii un weeye waxba kuma soo darsamin intii maalinkaa taagnayd intii un weeye waxaa taagan marka labadaa qolo oo marna qolo diidanba iyo qolo shakisan qolada diidan oo qaybna u diidan tahay ma dhici karto awooddaa cid yeelan karta ma laha qaybna ay leedahay markii horeba cid abuurtay ama dishay ma jirto oo ilaahaba ma jira leh intoo dhan marka la ysku dara weeye waxa ilaahay tilmaamayo alladii khabarkoo hum iyagu fiihi mukhtalifuuna ay isku khilaafsanaayeen oy qolaba si uga jawaabaysay qolaba si u arkaysay qolaba si u falcelinaysay qolaba si ku diidanayd qolo shakisanayd qolo inkirsanayd intaasay isugu jiraan ilaa iyo haddana labadii qolo qolo jiritaanka ilaahay rumaysan ah, intay ka gaaraanba laakiin soo celinta diidan iyo qolo ilaahba ma jira lahum baa la ysugu jiraa aadamihii iyo basharkii qur-aanku la hadlayey caqiidadii iyo fikirka hadda jiraay isagii un waay sida looga jawaabo dhegaysa marka ilahi subxana wa tacala markay saa yidhaahdeen soo macnaheedu maaha say u badnaayeen kuwa dahriyiinta iyo dad yar bay ahaayeen waxay u badnaayeen kuwa dahriyiinta marka lala sii dooday ilxaadka ahna awood yaa u leh bay ku soo urursataa so awood ma aha masaladu iyo cilmi iyo aqoon yaa u leh awooddeedana lahoo fulin kara saw ma aha ilaahay baa awooda sida suuradaha qaarkood loo qeexaliya awalam yarow ana allaaha aladii khalaqahum miyaynan arag allihii abuuray iyaga mararka qaarkood cirkii dhulka abuuray inuu awoodo inuu soo nooleeyo kuwa dhintay miyaynan adin marka masaladu masalatulqudray noqotay yaa awoodi kara qubuurta tag dad baa kun sano aasan kun sano kadib haddaad meeshii qodo laa laf baadan u tegaynin walaa jir baadan u tegaynin walaa dhacaan baadan arkaynin intii oo dhan yaa meel ku og oo garanaya halka ay jirto oo soo uruurinayo awoodo inuu isu wada keeno oo anigii oo isla anigii ah oo xubnahaygii ah oo caqligaygii ah oo wada garanaya oo xasuusanaya wixii oo dhan halka yaa ku soo celin kara masaladu masalatulqudra lqudra waaye marka iyo wixii raacsanaaya cilmiga iyo xikmaddeedii iyo lahaa hadday masaladu ku soo urursatay sababta waxaasoo dhan loo diidan yahay cid awooddo ma jirto waxaa laleeyahy waxbaa idinka khaldan adiga waxaadan awoodin cid awoodda ma jirto haddaad tidhaahdo awooddoodii iyo karaankoodii waxaynan awoodin yay rabaan allah inaga ku qiimeeyaan dhahaan waxaanan awoodin ilaah ma awoodo halkaa way warka nuxurkiisu haddaba wax badanoodan awoodin indhahaaga hortoodana ka muuqda ilaahayna qudradiisa iyo cilmigiisa ku sameeyey horta bal tusaalayaga qabso mar adiga ah marna kownka kugu xeeran ah marna cajaa'ib qudradii ilaahay ah marna nicam aad u baahan tahay oo faa'iide kugu jirtaa falkeedii awooddeeda aadan lahayn aqoonteedi lahayn kana maarmin korkaagana ka wada muuqdo tan hadday way iman doontaa u inkirtay u diidday tan hortaada taalla wax ka dheh adu ma awooddaa caqligaagu cidda samaysay awooddeeda ma cabiri kara hadduusan cabiri karin dee inaad gacmaha taagto oo isdhiibta weeye xujo meesha kuma hayside tanna waan ogolaaday caqligaagu ma cabiri kara mana gaari karo tan kalena waan diiday de waa iska diidaan caqli iyo cilmi midna ku dhisnayn saas darteed bilah soctal wuxuu hordhac uga dhigay kallaa sayaclamuuna way ogaan doonaan inayna sidaas ahayn diiddadaas iyo ka horimaatinka waxaa ilaahay arrintuu sheegay ay diideen ay isu khilaafeen ay inkireen way ogaan doonaan umma kallaa sayaclamuuna kadibna way ogaan doonaan mar kastoo xujo la hordhigo mar kastooy xaqiiqadii taabtaan mar kastooy xisaabta maraaxisheeda la marayo midba mid uga sii gudbaan aqoon iyo ogaal baa u sii kordhi doona ogaanshaha dunidana waa gelaysaa wasanuriihim sanuriihim aayaatinaa fil aafaaqi bay soo geli walataclamunna naba'ahu bacda xiinin bay soo geli aakhare gortay ninkii saa ku dhintee lala xisaabtamana wuxuu ka garaabi doonaa maa lay celiyuu dhihi doonaa ilaahay aan rumeeye haddaan wax walba garaystay oo indhahayga ku arkay ma la soo celin doonaa wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun ilahay tusaaleeyoga sagaalkaa dhegayso alam najcal ilarda mihaadan wاljibaala awtaada wakhalaqnaakum aswaaja wajacalnaa nawmakum subaatan wajacalna alleyla libaasan wajacalna annahaara macaashan wabanaynaa fawqakum sabcan shidaada wajacalnaa siraajan wahaajan waanzalna min almucsiraati maaan hajaajan linukhrija bihi xaban wanabaatan wajanaatin alfaaf sagaal midba midda kale ka daran tahay oo sagaal kuba wada nicmo yihiin sagaal kubana qudre iyo awood iyo aqoon aadama ka baxsan yihiin oo allah keli uun awoodo aqli aadamana uusan koobi karin baa la wada dhigay alam najcal ilarda dhulka miyaanaan idinka dhigin mihaadan gogol dhul marka la yidhaahdo marna inta ingegan baa loo jeedaa marna inta engeganaya inta qoyanee biyahoo la ysku daray baa la yidhaahdaa inta aadamo hadda ay qiyaaseen run inay tahay bantahay allahu aclam waa laga yaabaa intay qiyaaseen ay tiriyeen inay hadhow ka badnaato waxay dhahdeen shan boqol iyo konton milyan oo kilomitiro isku weer waay boqol labaatan iyo sagaal waa inta qallalan oo boqol afartan iyo sagaal milyana boqol toddobaatan iyo kow oo saddex boqol lixdan iyo kow ahna qiyaastii waxay yidhahdeen waa inta badaha iyo qoyaanka iyo ay maraan ama kala qaad ama isku dar dhulkii ilaahay gogol buu idinka dhigay qur-aanku in badan buu dhulka ka sheekeeyey muddada lagu abuuray buu ka sheekeeyey waxaa gudihiisa lagu abuuray buu ka sheekeeyey labadaa qayboodii in shaa allah waxaan ugu tegi doonaa waalarda bacda dalika daxaaha akhraja minha maaha wa marcaaha waljibaala arsaha baan qaybta faahfaahinta isla abuurkeeda ah baan ugu tegi doonaa laakiin qur-aanku erayo badan buu ka cabiray dhulku inuu gogol yahay ereyga mahdan iyo mihaadan waa lagu cabiray ereyga firaashanna waa lagu cabiray ereyga bisaatanna waa lagu cabiray erayga madda oo inuu fidiyey ahna waa lagu cabbiray intaba qur-aanka meelo kala duwan ayay ku timid allahu aladii jacala lakum alarda firaashan wasamaa'a binaan dhulka gogol buu idinka dhigay mar waxaa la yidhi dhulkaasi gogosha idinka dhigay subxaana wa tacaala waa idiin fidiyeyoo walarda bacda dalika daxaaha wey mar waxaa la yidhi jacala lakum alarda bisaatan litaslukuu minhaa subula fijaajan jidad waasacana waa laydiin sameeye qaadaan mar waxaa la yidhi waa dhul aan idin diidaynin haddaad qodo haddaad dhisato haddaad beerato haddaad jid ka dhigato haddaad ku orodo haddaad fadhiisato waa dhulkaa waasicahoo meeshaa tagtaba waa gogol huwa aladii jacala lakum اlarda daluulan mid laylyan oy dhagan nugul oon jac idin dhihin waxba idinka diidin buu idinka dhigay famshuu fii manaakibiha jidadkeeda iyo darafteeda qaadoo ku socda fasiiruu fi lardi dhulkaa ku socda tilmaanta aayaddani dhulka ilaahay siiyey waa inuu yidhaahay mihaadan fii suurati الzukhruf iyo fii suurati طaahana waxaa la yidhi mahdan gogol fii suurati اdaariyaatna maxaa la yidhi fanicma almaahiduun kuwa idiin goglo idiin diyaariyey gogoshani waxay xambaarsan tahay asal ahaan eraygaasi gogosha ilmaha loo diyaariyo wey ilmaha marka loo goglo waa loo simaa meeluu madaxa yar saaraa loo sameeyaa meeshii caanaha iyo masaasada loo dhigayey baa loo sameeyaa meeshuu lugaha la dhici lahaa ee xanuunka ka ilaalin lahayd baa loo sameeyaa hadduu isgedihi kara meeshuu isku gedihi lahaa baa loo sameeyaa dhulku intiiba waa kuu xambaarsan yahay dhirtii buu xambaarsan yahay beerihii buu xambaarsan yahay biyihii buu xambaarsan yahay dhismihiiiyo dhagaxii buu xambaarsan yahay geedkii la harsan lahaa buu xambaarsan yahay walarda bacda daalika daxaaha baan ugu tegi doonaa markii akhraja minhaa maaha wamancaha waljibaala arsaha layna yidhahdo baan ugu tegi doonnaa dhulka waa laguu goglay waalarda farashnaahaa marka waa idiin gogollay fa almaahiduun kuwa idiin diyaariyey annagaagu nicmo leh dhulkaasi waa goglan yahay marka lagu yidhaahdo wa aladii madda alarda ilaahay dhulka fidiyey kala bixiyey farashnaahaa waan gogollay basatnaaha bisaatan gogol baan ka dhignay dee waa dhulka aynu dhisanaynae waxaan rabna ku samaynayno kula dheelin maayo meel yargebi oo foorortana dhulkii maaha mas'aladaasi ma diidayso dhulku inuu sidii wareeg u samaysan yahay ama haddaad tiraada dheh ukun u samaysan yahay masalada dhulku qaabkaasuu u samaysan yahay masale cusubna maaha masale khilaaf ka jirana maaha abu moxamed ibni xasmin fi lmilali waalahwaa'i waalnixal wuxuu ku soo guurinayaa dhulku inuu wareeg u samaysan yahay inay ijmaac toon lababa isku diidanayn abulcabaas ibni teymiyana fii majmuuci alfataawa ninkii imaamkii abu jacfar ibni almunaadi wuxuu ka soo guurinayaa inay ijmaac tahay dhulku wareeg ahaan inuu u samaysan yahay laakiin wareegaadan dareemayninoo inuu gogol fidsan yahay aan diidaynin waayo waxaa diida wixii yar laakiin isagoo wareeg u samaysa markuu weyn yahay intaasoo milyan oo kilomitir uu yahay haddaan nidhaanaba inta ingegan embiyaha in boqol afartan iyo sagaal milyan oo kilomitir waaye wareeggeeda soo wareeggeeda dhinac kastood kaga taagan tahayba halka aad joogto inay wareeg tahay kama dareemaysid halka aad joogto inay wareegtahay ka meeshaa tagtaba horta way fidsantahay gobolku kuu weeye waayo adiguna nafley yar baa tahay dhulkuna waa kaa wenya wixii wareegsanaayey hadday kubadda weyn tahay wareeg u samaysan ka dhig hadday aad u weyn tahay kubaddu quraanjada dhinac kaga socotaay iyada meeshay ka fuusha waa u fidsantahay unkanna markii axaadiida nabigu qaar ka hadlayey dhulka iyo cirka marka laysu eego shilin meel bannaan bartamihiia la saaray buu dhulku lamid yahay cirka weynankiisa marka loo eego samada saa uga weynna carshiga marka loo eego shilin bannaan la dhigay lamid mid haddii aad tidhaahdo shilinka hadduu yidhaahdo waxaa iga weyni maandareema daafihiisi iyo wareeg inuu yahay dee itaalka xajmigiisi intuu yahay iyo waxaan weynankiisu aan isku dheelitirayn isma diidayaan marka dhulku inuu isu samaysan yahay qaab wareeggaas markaa kadib qaabkii la dooni baa loo sii fasira ama ukundhe ama wareegiis aga gaabso isma diidayaan waxaan wareegga u samaysnayni waa carshiga laakiin cirka iyo dhulkuba cirku samaduna waa ka sarraysaa wareegga inay yihiin culammada muslimiinta ijmaac waay qur-aankana waa lagu arkay yidhaahdeenoo yukawiru leyla cala annahaari yukawiru annahaara cala alleyli habeenki iyo maalintu dhulkaasay wareegaan oy daba socdaan way wareegayaan haddii la yidhi wareegaysanayaan dee isagiibaa wareegoo isla wareegaysanayaan waana masalada keentay galbeedka iyo barigu inay qoraxdu usoo kala horbaxdo hadduu wada sinnaan lahaa oosan kala sarraynin isku mar bay qorraxdu usoo wada bixi layd ilaa akhirkeed hadda masaladaa ma aha waxaa ka hadlaya laakiin ha u qaadan baan rabaa inaan ku idhaahdo dhulku waa fidsan yahay waa diyaarsan yahay gogol weeye marka la yidhaahdo ma diidayso inuu qaab wareega u samaysan yahoo weynankiisaa qarinaya saa darteed ilahay wuxuu yidhi dhulkaasaa idinku diyaarsan id halba ku samaysanaysaan laba labadaba ka eg baaxadda intaa la eg oo badiya barri balahoo sidaana u samaysan oo intaasoo wax ku abuuran yahay yaa samayn kara aadama ma samayn karaa aqligeedii aqoonteedii ma yeelan karaa adiguse aqoontaadi iyo caqligaagu daafaha dunida dhulka ilaahay sameeyey ma wada gaari karaa inaad muraayad iyo ka aragta naqshad baa sawir wareegaya ma ahane ma wada dul istaagi kartaa qudradda iyo awoodda allihii iska lahaa anigan yarkaa ima soo celinaysaad u dhihi kartaa dhulkii marna waa nicam oo isagaaad ku nooshaho noloshaadiiyo wax walba salli kuwa isagaaad ku tabcataa isagaad ku nooshahay isagaad ku tarantaa isagaad cuntaa isagaad seexataa isagaad degtaa waa nicmo dhinaca kale intaa uu yahay qudradii ilaahay ee samaysay adoo feero qallalan oo dhuudhuuban leh anisaa igama dhigi karo aqligee weeye aqoonteesa weeye bal isbarbardhig taasi waa waxa koobaadee xujo qudrada ilaahayna loo dhigay dhinaca kale nicmadaad u baahan tahaye ilahay in lagu shukriyo u baahanna laynooga dhigay saa darteed bu ilaahi wuxuu yidhi alam najcal ilarda dhulka miyaanaan ka dhigin mihaadan gogol miyaanaa idinka dhigin intaa la egee waax baaxaddaa leh waljibaala buurahana awtaadan dhakawyo u haya iyo tiirar haya miyaanaan ka dhigin watadka tiirka kore lama yidhaahdee kor waxu haya ka hoos waxu hayaa la yidhaahdaa waa markii teendhooyinka la dhiso birta dhulka loogu aaso ee lagu dhejiyey saanay u biibin waayo waa badda maraakiibta iyo doomuhu markay istaagayaan boroorsinkay tuurtaan ee dhulka hoose qabsada ee hirkii inuu dhaqdhaqaajiyo oo dabayshu riixda ka celiyo waay dhulkii waxaa lagu matalay tendhadaasee haabaysa iyo doonta ayaa markabkaa biyaha iyo badweynta iyo mawjadda dul saaran dhulku waa qolof iyo lakabyo isa saaran laakiin meel hawo oo cidla a yaalla dhulka toddobadii hoosna waxba kama hayo ka hooseeyo kor u haya ma jiro wax kor ka jiroo soo lalmadoo tiiraroo hayana ma jirooo baalidiisol maxaa haya dhulkaasi wuu leecleeci lahaa waayo meel hawoo cilli celiduu taagan yahayo ha ku dulnoolaatide hoos haddii looga baxana waa la dhaafi oo hoos haddaad u dhaaftana cirki baa kaa koreeya kaloo meeshaa joogta halka kugu aadanun baa korkaagiya oo markaan nidhaahno wareegiya oo ku waaye samaduna korkeeda waaye qofka dhinacan ka joogana xaggana kor u ah. qofka xaggaa ka joogana dhinacaasaa kor u ah qofka dhinaca kale ka joogana dhinacaasaa korwa ah, xaggeebaa hoos dhab ah halka bartamaha halka marka laga tago xaggaana laga soo tago bartamaha la isugu yimaada ee dhulka toddobaada baa sentarkii iyo saldhiggii la ysugu imanaya halkaa wixii sii dhaafa kor buu aaday wixii xaggaa ka soo baxee soo dhaafana kor buu soo aaday saa darteed haddii la yidhahda xaggeebaa hoosta ugu hoosaysaa dhulka toddobaad baa ah laakiin dhinac walbaba waa la kabyo isdul wareegsan waay samadiina waa ka sarraysaa laakiin dhulkiiya cirku isma hayaanoo dhinacan aan ka joogna waad aragtaan cirka isma hayaan maxaa haya marka awtaadan buurahaas qur-aanku in badan buu ka sheekeeyey halkan tilmaanta caawa aan haynaay waxaa looga dhigay wax dhulka dulshiisa ku yaalla tiir hoos u gelayana ilaa meel hoose oo isu dheelitiraya inay dhaqdhaqaaqdo waxna riixuu ka ilaalinayaa waa nicmo labaad weeye buuruhu adduunka marna dahab iyo waxbay noqdaan ee dhagxaan qaali oo nicmaa lagu qabaa marna markay biyo iyo waxyaabo badan yimaadaan baa meelaha kore laga fuulaa marna dhir iyo waxyaabo gaaraa ka baxoo ama xoolaha lagu dhaqdaa ama nafci laga helaa marna biyihii roobkee ay bay soo hoobiyaan oy togogii bay sabab u noqdaan biyuhu inay isugu yimaadaan markaasaa ceelala laga qotaa beerana lagu beertaa iyagana in badanoo ka mida ah jidad buu ilaahay yeeraa markaad noqoto socota la dhex maro haddana sidaasay tahay waxa ka weynay hayaan dhulkan oo gilgilanaya laguma dhul noolaadeen waxyar markuu gariira sooma arag wixii la tabcaday dad iyo naf ee baaba'ayaan yar hadduu yar gariiro oo intaasoo darajuu gaaray la yidhaahdo toddobuu gaaray siddeed buu gaaray lixiyo bar buu gaaray la yidhaahdo dad iyo duunyaba way baaba'ayaan see loogu noolaan lahaa dhulkan ayo wax hajinaya aan jirin waxaa layna barayaa dhulkani tiirar baa haya tiirasha korka aad aragtaan ee buuraha ana hoos bay u qodan yihiin oo buurtu inta kor saaran keliya ma ahane waa tiirtan iyo hoos salka ku jira watadka saasaa la yidhaahdaa ilaa iyo hadda dunidu qarnigii sagaaliyo tobnaad qaybtiisii dambe kun siddeed boqol konton iyo shantii iyo meelaha marka la soo gaaray bay ugu horraysay fikraddu inay timaaddo dhulkani sidan kuma taagnaan karee maxaa maxaa dhakawyo ahoo aasan oo haya ninki jninkii george eh, eri la dhihi jiray maraykanka markii u dambaysayna waxaa bug weyn ka qoray ninkii carter la taliyaha uu ahaa kadibna akaademiyada aqoonta maraykanka madaxa nolol baan ku ogaa ninkaa nolol baan ku ogaa frank price la dhihi jiray buug ilaa toddoba boqoloo beejo buurahan ka qoray wuxuu gaaray natiijo ah buurahani dhulka iyagaa haya dubkan koree dhulku wax badanoo dhacayaa biibin lahaaye buurahani sal hoos bay u qodan yihiin marka buurahan himila ayaa la yidhahda dheer bay daraasad ku samaynayeen aad buugtooda waa arki doontaayo nuskhadaan ahayn jiray aad uga hadlayay ereyga watad ah markii dambe qayb badan baa rumaysay ku islaamtay qur-aanku wuxuu ka sheekayay kuli afar boqol ma waxaan aad hadda haysaan baa lahayay aqoonta aadamuhu lahaa mise rabbii abuurayoo alaa yaclamu man khalaqaa sheegay marka dhulkii maxaa qur-aanku in badan buu sheegay marka dhulkii usan dhaqaaqin baa awtaad looga dhigay mar ilaahi wuxuu leeyahay waalqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum wa anhaaran wa subulan lacallakum tahtaduun dhulku ilaahay buuruu u sameeyey an tamiida bikum inayna idinla dhaqdhaqaaqin darteed webiyo durdurana waa idiin sameeyey iyo jidad inaad hanuuntaan baad mudantihiin aayadda suurat naxl baa lagu sheegay suuratu luqmaan baa lagu sheegay aayad ku dhow suuratu alambiyaa baa lagu sheegay meelo badan baa lagu sheegay wljibaala arsaahaana suuratu naazicaad bay noogu iman doontaa wajacalnaa fiihaa rawaasiya shaamikhaatin oo dheerdheerna waxay ku jirtaa suuratu lmursalaat buurahaasi yaa dhulka intaa in leeg ilaa salka qoday oo uga dhigay tiirar haya oo haya yaa uga dhigay yaa ku aasay yaa isu dheelitirkaa sameeyey ma awood iyo caqli aadamaa allihii intaa sameeyey ma adigan xunkaa ku soo celin waaye caqligaaga haddii aqoontaada awooddaada wax ku miisaanto tanba adigu samee haddii aad gacmaha taagteen sifa gacmaha wada taag ilaahaygii intaa sameeyey yaa adigana ku abuuray waan soo celin wakhalaqnaakum maxaan idin abuuray aswaajan idinkoo laba nooca dhadig labood baan idinku abuurnay dhadig laboodka la abuuray ama ha noqdo bannaanka markaan joogno ama biyaha shahwadee laga abuuray ha noqoto biyihii shahwadii waxaa layidhi amshaajin isku jir waay innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin maxay iskagu jirtaa xuntaa laga abuuray dhadig iyo labood bay isugu jirtaa dadkii ka dhashay ilaahay abuurayna labadaasay isugu jiraan ereyga aswaajtanta dhadig iyo labood baa loo jeedaa saa darteed ilahi wuxuu yidhi innaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajin aadam markii laga hadlayana waxaa la yidhi wajacala minha zawjaha maxay tahay xikmadda ku jirta liyaskuna ilayha inuu xasilo weheshado wakaa mid waliba inay isweheshadaan oo isku xasilaan waa waaqec horteenna yaallo weeye wiil kastoo dhallinyaro oo guriga reerkooda wax walba yaallo ilaa uu naa guursada ma xasilo soomaa reerkooda intuu ka soo tago meel kaloo iskaga niyadsan yahay buu tagaa gabadh walibana guri ay kaga niyadsan tahay iyo nin bay aaddaa waxa keliya een waalidkaa laga helin wax kastoy kuu taraanba waa intan walidaalika waalidkuna wuxuu kugula dadaali inaad meesha aad ku degi lahayd hesho waan wareegayaa qofkii dhallinyarada ahaa ama bayhoofka ah ee maalla-aanta ahaa waxay wuxuu degaayoo xasilaa markuu lamaanihiisa kale helo aadamihii taranka iyo jiritaankiisana iyadaa u sababa nicmada yaa u abuuray aadamaha waad dareentay waad dharagtay waad caafimaaday shah waad yeelatay xaggeed geyn halkaad geyn lahayd baa laguu diyaariyey rag ama dumar waxaa lagugu daray qalbigaagaa ku degi waxa la yaab kalesa ilaahay aayaadkiisu ku tilmaamay min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma mas'alada labada isguursatay waa yaab way qalbigaa isku degayad aragtahay gabadha maanta aada guursatay haddii caawa aabbaheed yimaado ou yidhahda dharkaad igala soo tagteed qabta anaa lahaaye ii fur dhabarkaaga istaagi aabbaheedna waa iska qarin aabbihii dhalay ee intaa soo koriyey waxay ku aamini weydey bay nimay shalay isbarteen ku aamini ninkuna waa sida wuxuu xoolo iyo hanti lahaa intuu aabbihii hooyadii qadiyo buu iyada siin bini aadamku shahwadaa iyo dareenkaa gudashadeeda qalbigooda meel weyn bay kaga taallaa noloshoodana saamayn badan bay ku leedahay fikirkoodii iyo caqligoodina way hagtaa inay sidaa tahay wax ku garanaysaan meel fog ha aadina maanta muxaadarihii cashir jira haddii dadkaa nus ama boqol kiiba toddobaatan hurdaan oo seexdaan hadday su-aal timaadda ama hadalku rag iyo dumar soo galo dhammaan hurdadii ka kacayaan kii maqnaa waa soo noqon kii wax akhriyahaya wuu joojin kii wax qoraya qalinkuu dhigi kii hurdayna waa kici waa soo wada jeesadeen cidi toosa ma dhihineen xaggee laga daaray meel baa fiile iyo koronto ka qabsatay dhag bay qabsatay waa kaa kaasoo wada jeedaanba maxaa sababay dareenka ay kala qabaan baa noloshooda iyo naftooda iyo fikirkooda iyo caqligooda meel adag ka jooga haddaad baraha bulshada aragtaan daayartii soomaalidu waxay ka sheekeynayaanoo dhan boqolkiiba sagaashan soo intaa un maaha bal waxaa baraha bulshada facebook markaad tagtaan waxa kilibyada ku soo maraya arki waxa ugu badan ee la daawanayo waxa ugu badan ee commentiska laga bixinayo waxa ugu badan ee lasoo boosta garaynayo qof kastoo raba dad badan inuu yeesho waxa uu badinayo wa aswaajan litaskunuu ilayha ragg iyo naag way taas mar baahidii shahwada la gudanayay mar ubad iyo reer inaad yeelato mar qalbigaaga inuu xasilo waa nicmo ilaahay hase ahaatee dhinaca kale qudrada ka eegoo yaa dhadigiyo labood abuuri kara adi madaa iska dhigay madaa doortay dhadigida kaad noqon ma is abuuri kartaa ilmahaga kaa doonta dhadigya labadoodma ka dhigan kartaa waa maya indha ka fiirisan wey sidan yaa ka dhigay tan iyo ogxuntii dhadigya labood yaa ka dhigay awood rabbi oo aqoon iyo awood leh ima soo celin kara saad u dhigi kartaa siad murankaa waxaa u keeni kartaa mid waliba waa caddayn dood iyo garnaqsiga faahfaahinteedii iyo ka hadalkeeda u baahan way adu durugso wajcal khalaqnaakum aswaajan aadamna markii jannada la geeyey waxaa wehel looga dhigay xaaskiisa keliga xataa jannada ku xasili waa walidaalika jannada marka laga sheekaynayaay lamaane iyo xaas iyo nin iyo naag baan ugu tegi doonaa waxyaabaha aasaasiga jannadaa laga hela laleeyahay haddii kale dhexdaa laga soo wada jeeran lahaa marka meeshani ma sahlana wajacalnaa nawmakum hurdadiinnii waxaan ka dhignay subaatan raaxa iyo nasashaan idinka dhignay waqti bay gu dhammaaday miya ma igu daraysaan may halkaaba waa ku soogsan karnaa waxaa lagu siiyey kii afraad baan filayaa mise waa kii shanaad saddexaad weeye kan ku darayna wajacalnaa nawmakum hurdadiinnii waxaan ka dhignay subaatan raaxo nasasho baan ka dhignay hurdada ilaahi subxaana wa tacaala aayaadkiisa inay ka mid tahayna waa sheegay subaatanna fii suurati alfurqaan baa la yidhi wahuwa aladii jacala lakum alleyla libaasan waannawma subaatan hurdadana nasasho iyo raaxuu idinka dhigay maantao dhan baad soo hordaysay waad seexatay waad nasatay caalamku ilaa hadda waxay ku wareersan yihiin hurdadani waxay tahay bugtubaba baa laga qorayo cariyaa hurdo waxay tahay qeexa waa masalo ilaa hadda la gaari laya si kastaba ha noqotee waxay qireen dhowr arrimood caalamku bini aadamka noloshiisa iyo jiritaankiisa hurdo aan ma jiri karo ma caafimaadsanaan kara mana noolaan karo usbuuc haddaad hurdola'aan noqoto caqligaagunu isku dhex daadan adna waad waalan haddaad usbuuc gaadhaba xayawaanaday tijaabiyeen waxay lahaayeen markii saddex maalmood iyo saddex hurdada loo diiday way wada dhinteen ama way wada waasheen adiga inay caqligaagu baaqi ahaado hurdaad u baahanta hurdadu wax gacan kuugu jira maaha adoo soo jeed rabana way kaa tanbadinoo way ku qaban markaasaad seexan adoo khiyaar la'aan adoo raadinayana waad waayi adoo raba inaad seexato oo sariirta galgalanaya bay hurdo kaa iman waaye adigoo raba inaad soo jeeddo kafee cabbayooo wax walba samaynayana intay ku qabatay qalafkaasin hurdadaasi maxay ka dhigantao la ysku raacay qofka bini aadamkee maanto dhan ordayee daallaa maskaxdiisu daashay indhihiisu daaleen jirkiisuna daalay waxoogay markuu seexdo isagoon aan waxbaba soo marinoo kaloo fareesh uu soo toosi waa nicma min allaahi ah noloshan kontonka lixdanka siddeetanka sano aan wadnaay maba ayna wadi kareen hurdala'aan dunyana lama tabceen dowlado lama maamuleen hanti lama dhaqeen ubad iyo reer lama tabceen haddayna hurdo la'ayn lababa noolaadeen hurdadiina waxaad u adhaysa maaha waa wax rig kugu soo dhihi markaasay korontadu kaa tegi wax dhacaya ma ogid wax la samaynaya ma ogid wax reeraha ka socda ma ogid saas darteed baa hurdadu si gaar ahaaneed geeri iyo soo noolayn bay xiriir gaara la leedahay geeri buu ilahay ku magacaabay allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha hurdadu waa geeri yar geeriday shabadaa ah idiin sheegi cadaabulqabriga waxaa la yidhi hurdadaa lagu gartaa qabriga haddaad u tagta qofkii oo aad soo qufto ood ag fadhiisato isagoo la cadaabaya dareemi maysid qofkaa hurdana haddaad ag fadhido oo dagaal iyo dhib iyo caydhsi ku jira dareemi maysid adigo hurdaa dad baad la dagaalamaysaa waa lagu caydhsanayaa waxbaad caydhsanaysaa waa lagu dilayaa mas baa ku qaniinaya libax baa ku cunaya gaari baa ku dardaraya garabkaaga qofka fadhiya waxba kama oga wuxuu ka ogaa laba arko saa cashar ugu qaada marka qof dagaal ku jiroo qaydayoo ordayoo safraya oo shaqaynaya haddana wax dhaqaaqa aan lahayn ilaahay baa awoode inuu sameeyo qabriga hadday ciqaabteeda tahoo caqligiinnu diidayana tanbaq anuu wax daboo ku shidanaya ma arkaad leedahay kan baa balaarag wax haysta uu nicmaysan yahay uu faraxsan yahay kursiguu tartan buu geli madaxweynuu noqon waad ag taagan tahay meel saduuq lagu ridayna ma aragtid wuxuu soo mari wurdaysan yahay wuu riyoonayaa ciidan baa daba socda gaadiid baa daba guuraya halkaa gobashaana waa jifaawow daafaha duniduu tegi diyaarad buu raaci wuu soo noqon waxa dhaqaaqayana ma arkaysid halkiina wuu jiifaa maskaxdaa wareegeeda naftaa wareegeedaayi wax walba inay dhici karaan yaa maamulaya allah gacantaaday ku jirtaa maya akhiiran waxay dhaheen qofka bini aadamka hordadiiyo maskaxdiisu waxay la mid tahay meel xarun oo ay fiilooyin koronto isugu yimaadeen oo maantaoo dhan shidnaayeen oo motoorku garaacayay oo hadday laba istaabtaan qarxaya markay istaabasho ku dhowaadaanna otomaatig intay isu damiyaan hor ka tegayso korontadu ilaa ay wakhti caadi ku soo noqdaan oo wixii kululaadoo dhan uu qaboobo waa xubnahaagu say u shaqaynayaan iyo hurdadu say ku samaynayso markay qarax ku dhowaataba xagga minallaahi unbaa hurdo korontada laga jari kulaylkii iyo karkii ilaa ay soo seexato ay soo qabowdo haddana intii la ay shaqayn karto mishiinka aan ku shaqaynayniyo waxaa ismeerahais wada dhaafaya mar waa nicmo marna waa qudrad ilaahay oo cajiiba yaa sameeyey allah ma u baahan tahay haa adigii ma ku haysataa haa miyay awoodda gacantaada ku jirtaa maya seed allihii intaa sameeyey isugu taagayoo waxaanan awoodin ma awood aad u dheh wajacalnaa nawmakum subaatan raaxana waa idinka dhignay nasashaan idinka dhignay haddana cajaa'ibi qudratillaahi weeyo wa min aayaatihi manaamukum biاlleyli waاnnahaari aayaadka ilaahay lagu aqoonsada qudradiisa iyo awooddiisa iyo cilmigiisa hurdada maalin iyo habeen aad seexanaysaan baa ka mida intaasaan caawa ku geeddeynaynaa insha alla usbuuca soo socdaan dhammaystiri doonnaa qaybaha kale ee qudrada ilaahaya inaan kuwaana qaadannana u baahan intii muran qaatana xujo qabtana xujo aynan dhaafi karin kuwa subxaanaka allah waxamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk